الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب اللقطة baadidii buu baabu yahay alluqata sidaasaa loo badanya in laamkana la goyo qaafkana la kordhigo waxaa laga keenay min allaqti baa laga keenay waa qaadida shayga markaad qaado luqadadana waxaa la yidhahdaa ashay almalquut waa shayga la qaado sharcanna macnaha laga wado waxa weeye waa xoolo ruuxii lahaa ka lumay waayo yani maalun dalla can rabbihi xoolo ruuxii lahaa ka lumay ayaa la yidhahdaa luqatada marka axkaam bay leedahay xoolaha saciddii hesha iyo sidii ay ugu tarin lahayd say ku samayn lahayd axkaamtaasaa lagaga hadlaya meesha can anasin radia allahu tacaala canhu qaal mara nabiyu nabigu sal lay wasalam wuxuu soo maray bitamratin xabad timir ah oo fi ariiqi jidka ku sugan jidka taalla faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam lowlaa annii haddayna jiri lahayn annii anigu akhaafu inaan ka baqayo an takuuna inay tahay min asadaqati sadaqada inay ka mid tahay faqdintaasi haddayna jiri lahayn la akaltuhaa waan cuni lahaa muttafaqun caleyh yani haddayna jiri lahayn inaan ka baqayo inay sadaqa tahay baqdintaasi haddayna igu jiri lahayn waan qaadan lahaa waa cuni lahaa buhaariyo muslim baa soo saaray xadiidkan waxaa loo deliishadaa oo fuqahada u deliishadaan calaa jawaazi akhdi zahiid calaa akhdi shayi azahiid aw ilxaqiis yani waxyaalaha aan yaryarka ah oo ruuxa markay ka lumaan aan aada loo sii danaynin oo ruuxay ay ka lumeen uusan eh, isna raacinaynin raarraadinaynin sii dabagelaynin waa wax iska iska liitaba aan saaba usii weyneyn waxyaabaha noocaasoo kale ah ruuxu hadduu helo iyagoo lumay helidda uu helay iyo qaadidda uu qaaday buu ku mulkinaya markaabana wuu isticmaali karaa umana baahna inuu ama wakti sugo ama yaahabiyo ama muxuu ahaaye dadkii laha raadiyo haddii markaa cidle aan loo garanayn kaasay loo daliishada macna laakiin waa inuu yahay yani waxyaabaha ay culimmadu yidhaahdaan mima laa tatbacuhu himmatu awsaaq innaas dadka dadka mujtamaca qaybtiisa dhexdhexe himmadoodu waxyaalaha ayna raacin weye macnaha awsaaq innaas waxaa loo leeyahay dadka kuwooda yani waxaway hooseeyana wax laguma qaybsado kuwa sarena wax laguma qaybsado laakiin waxaa lagu qaybiyaa sida mujtamaca u badanya dadka dhex dadkaasi himadoodu waxayna raacinoo markay ka lunto ayna dabagelin waxyaalahaasi eh, ay ka mid tahay maalan xabadda timirtoo kale sidaa waxaa loogu deliishanaya ay leeyihi nebigu sal ly wasalam inuu cuno waxaa u diiday tawarucan wuxuu ka baqay inay sadaqo tahay sadaqaduna nebiga sal ly waslam iyo aalkiisa xaaraan bay ka ahay marka ma uusan dhihin haddayna baadi ahaan lahayn waan cuni lahaa maanica u diiday nebiga inuu cuno sal ly slam ma aha baadinimada maaha ee maanica u diiday waxaw waa maanic khaas ku ah isagiiyo aalkiisa oo ah in ay ka baqayo inay sadaqo tahay alkaa waxaa laga bahay marka dadka kale hadday qaadan lahaayeen oo dee u bannaan tahay oon ka baqayni sadaqa inay tahay ayagu inay markaba iska cuni lahaayeen intay iska cunaanoo qaataanna markaa inaysan ismiga dambi ka yimaadeen sidaa sida xadiidka loo daliishanayo jumhuurtaana qaba culimmada badankood baa qaba in waxyaalahaas xaqiirka iska inta badan la raadinin markuu lugo mar alla markaad qaadaba aad isticmaali karayso ay ku maalan xabad kimisa iyo un luntay iyo qalin lumay iyo waxaasay ku misaaliyaan ayb yani wataktalif biikhtilaafi alacraaf kolba meelaha la kala joogay curfiga iyo xaaladda markaa iyo mujtamaca iyo waa kala duwanta mujtamaca qaarkiibaa toban shilin qiimooyin kale meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna toban shilin hadday kaa dhacdo lama sii daneeyo bal boqol shilin baan la dareenin marka kolba waxay ku xidhan tahay qiyaasta meesha la joogo iyo xaalka iyo wadciga iyaasta wax lagu qiyaasanayana waa mujtamaca dadkiisa dhexe wey man ayb marka taasaa loo deliishanaya waa sida ay culimada badankood qabaan jumhuurtooda taasuma baahna marka in la yacdiyo wacan zayd bni khaalidin aljuhani radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa waxaa yimid rajulu nin baa yimid ila nabi nebigu yimid sal lay aslam fasa'alahu markaasuu weydiiyey nebiga sal lay aslam wuxuu weydiiyey can iluqatati baadida baadidan luntay buu nabiga weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yhi sal lay aslam erif yani garo oo aqoonso oo gooni u tilmaanso cifaasahaa mingaxeeda may cifaasahaa weelkeeda weelka ay ku jirto wa wikaa'ahaa iyo mingaxeeda uma kadibna carifhaa yahdi oo mahaybaari sanatan hal sano markaa yahay cisaaska waxaa la yidhaahdaa laba macnay ku fasiraan lakiin macnaha hadda meesha laga wado waa weelka ay baadidu ku dhex jirto lacag baad heshay cuntaad heshay shay baad heshay muxuu ahaay waxa aad heshay weelka uu ku jiro qandiguu ku jiraa shay haraguu ku jiraa waxa uu ku jiraa cisaaska la yidhahda ayb cisaaska waa weelka baadidu ku jirta wikaagana waxaa la yidhaahdaa shayga afka kaga xidhan afka ilan muxuu ahay waagii hore lacagaha iyo dahabka iyo fidada iyo lacagaha iyo waxyaalaha qaaliga ah, waxay ku qaadan jireen muxuu ahaayey waxay ku qaadan jireen shay harag laga sameeyey afka marka waxaa lagaga xidhayaa ningax baa lagaga xidhaya wikaaga marka kaa afka ka xidhaya baa la yidhahdaa wikaaga la yidhahda marka ka afka kaga xidhanee ningaxana gooni u garo weelkana gooni u aqoonso sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa yayna kaa lumin yani saas wey macnaha icrif garo cifaasahaa weelkeeda luqadada ama baadida lunta weelka ay ku jirta oo wikaa ahaa iyo shayga afka kaga xidhanee ningaxa ah uma kadibna markaad garato oo maxaad u garanaysaa bimacnaa haddii hadhow cidi sheegato sifaadkii aad adigu garanaysay iyo waxa la sheegtay baa la rabaa inaad isu miisaanto iska rabiso ma iswaafaqsantahay mise waa iskhilaafsanta marka sidayna adiga laftaada kaaga lumin waa inaad horta babdiso waa inaad xifdido weelkay ku jirta saaw eka xadhigga ama ningax afka kaga xihan saaw eka iyadu maxay ahayd waa inaad xifdido uma markaa kadibna carifhaa yaahdi ama haybaari sanatan hal sana yaahdi markaa wayaa wax ka maqan yahi baadi ka maqanta hal sana wad fain jaaa hadduu yimaado marka saaxibuhaa ruuxii iska lahaa macnaa waxa weyaan halkaa waxaa ku jirta jawaabtii shardiga fain jaaa hadduu yimaado saaxibuhaa ruuxii saaxibkeeda ah fa acihaa sii wey macnaha ku wareeji markaa wailaa hadduu imaan waayo oo intaad yidhaahdiso sanad aada weydaba wax sheegta markaa fa shanuka arinkaagiiyo xaalkaagu bihaa iyaduu ahaaday ah, aday ku jirtaa wey markaas ama markaas qaado yaahdi intifaacso wakac fa shanuka xaalkaagii arrinkaagu diha iyadu ahaaday qaala markaasa wuxuu yihi ninkii yani nebiga u yimi sal l su-aashaa weydiiyey su-aashu marka hore waa baadida guud buu weydiiyey baadidiibuu haddana mid mid hoos usii galayoo tafaasiil sii weydiinaya qaala wuxuu yihi fadaallat lghanami ariga baadidiisa ka waran nebi allow aiga lumaya baadida ka warran qaala nabigu wuxu uhi sal lay aslam hiya iyadu laka aday kuu sugnaatay arigaa baadida ah laka adigay kuu sugnaatay aw amase liakhiika ama walaalkaagii ay ka luntay bay u sugnaatay aw amase lidi'bi ama yeyday u sugnaatay saddexdaa mid waa yani haddaad kaxayso oad xarayso ood ilaaliso laba mid ama ninkii lahaa baa la waayioo sidaasaad ku yeelan doontaa ama ninkii lahaabaa imaan doonood ku wareejin doonta haddii waxaa saddexaysa haddaadan kaxaynin oo meesha kaga tagto yeyda unbaa cuni doonta marka saddexdiinna mid waay haddaad ka tagto yey baa qaadan haddaad kaxayso ama adaa yeelan doona ama ruuxii lahaabaa imaan doonoo yeelan doona walaalkaa ah. saas man hadalkaas muxuu yahay ma khiyaar ba ma khiyaar mehe kaxee weye soma kaxee wey ha ka tegin maxaa yeelay adaa qaadan doona ama walaalkaabaa yeelan doona haddaad kaxayin weydo sooma labadiinna way seegi doontaa iyaydaa cuni doonta macnaheedu marka wax weeyaan waa sida xadiidka alfaadiisa qaar kale kusoo aroortay nebigu wuxu uri sal lay slam khudha khudha lafdi sariica ha ka tegina kaxee buu nebigu uri sal lay slam qaad ariga ha ka tegi ayib qaala wuxuu ihi ninkii isaga ahaa fadaallat libili geela baadidiisana geela lumay ka waran qaala nebigu wuxu uri sal lay wasalam maa laka walaha adiga iyada maxaa idinkala galay maa laka maxaa kuu sugnaaday walaha iyo iyada maxaa idin galayoo ah, maxaa kaa galay maxaa kaa galay maxaa ku geliyey arrinkeeda waa macahaa la jirankeeda waxaa ahaaday geela siqaa'uhaa sibraarkeedii wa xidaa'uhaa iyo kabaheedii sibraarkeediina way wadataa kabaheediina way qabtaa maxaa ku geliya marka taridu way ku aroori almaaa biyaha way ku aroori wa ta'kulu way cunuyo way daaqi ashajara geedahana way daaqi xataa yalqaaha ilaa uu kala kulmo rabbuhaa ninkii iska lahaa xadiiska alfaatiisa qaar kale waxay tilmaantay nebigu sal lay slam markuu su-aashaa weydiiye geela ka waran nebigu wuu xanaaqay sal lay slam wuu cadhooday markaasu wuxuu ku yidhi maa laka walaha geela iyo adiga maxaa idinkala galay maxaa ku geliye geela arrintiis geel nuunsan maxaaba ku geliyey kaxayntiisiiyo hawlihiisiiyo maxaa kuu geystay adiga geela ha kaxaynime faraha qaad maxaa yeelay geelu yani waa isku siran yahay horta loo baqi maayo siqaauha waxaa laga wadaa siqaaga waxaa la yidhahdaa waa haragga caanaha ama biyaha lagu shuban jiray baadiyaha la isticmaali jiray sahayada lagu qaadan jiray sibraar baa la yidhahdaa marka laakiin waxaa laga wadaa caloosheeda ayaa waxaa ugu jirta sahaydeedii in si la doonay adkaysan kartaa biyaheedii way wadataa geedkaana wa iska daaqi markay oodana ceelka way garano way ku aroori saas daraaddeed inay sida arigoo kaletiya meel ku dhimato loo baqi maayo macahaa siqaauha waa xidaauhaana waxa weeye waa adkaysi badan tahoyo way socon oo way daaqay raadsan oo biyahay raadsan oo wayna xoog badan tahay xayawaanaadka yarkaa xuma yeeli karaan duwarka yarka waxuma yeeli karo loo baqi maayo oon inay dhimato looga baqi maayo gaajo looga baqi maayo dugaagga yararkaa looga baqi maayo marka maxaad u kaxaysan biyahay ku aroori ceelkay ka soo cabi daaqana way iska raadsan ninkii lahaana intaa wuu raad qaadahaya wuu heli uun doonaa faraha ka qabanay ha u ayib maa laka walaha adigii iyada maxaa idin galay macahaa la jirankeeda waxa ahaaday siqaauhaa sibraarkeedii waa caloshu biyaha ugu jira iyo wax uu muxuu aha kaydka ugu jira wa xidaauhaa iyo khufkeeda alxidaa waa kaba waxaana laga wadaa cagta weyn cagta weyn ay ku socoto taridu way ku aroori almaaa biyihii bay ku arooraysaa wa ta'kulu waxay cuni ashajara geedkana way cuni way daaqaysaa xataa yalqaaha ilaa uu kala kulmo rabbuhaa ninkii iskala ayib xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay inay waajib tahay baadida markaad qaado in baadida aad inaad garato calaamaadkeeda marka aad qaadayso waa inay hadday wax la tiriyo yahayna tiradeeda markaaba inaad garato waa intee nooceeda iyo jinsigeeda iyo weelkay ku jirto kulli waa inaad calaamayso waa inaad xifdido lanna iyadaasaa waxaa ku xidhmi doonta in ciddii lahayd iyo cidda aan lahayn la kala garto marka taa haddaad lumiso wixii wuxuu noqonayaa inaad hadhow garan weyday weydeeya iskale saas man marka inaad xifdido taasi waa amar waana wujuubbuu faa'iideynaya wujuubka waxaa xoojinaya maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib yacni inaad xifdiday waxay keenaysaa dadkii lahaa inay gaadho haddii la helo dadkii lahaa inaad gaadhsiisana waa waajib mana suroobi karto in yani wax weeyaan astaamaheeda iyo sifeedke sifaadkeeda la xifdiyo mooye taa waynu ka faidaysa waxaa kaloo aynu ka fa'idaysanaynaa in la yaahdiyo iyadana inay waajib tahay oo baadida intaad qaaddo inaad meel iska dhigato ood shib tidhaahdo ama inaadba iskaba qaadatood iska milkido labadaa midna midna lama ogola markaad qaaddo waa inaad yaahdiso ayb oo waxaa laga yaahdin bay leeyihiin yani maxaafisha meelaha dadku u badan yihiina isugu yimaadaan waagii hore suuqyada iyo masaajidda iyo meelaha maxaafisha dadku isugu yimaadaan meelahaasaa laga yaahdin jiray laakiin hadda wasaaisha cusubee soo korodhay inaad ka yaahdiso waa telefishinada muxuu ahaay idaacadaha yani waxa weyaan muxua meel kastoo wax laga yahdin karo ama dadka wax lagu gaadhsiin karayo waa inaad isticmaasho si aad u yahayso macnaha yahdintaas iyaduna waa waajib leanna waa wasiila xaqan dadkii lahaa in la gaadhsiiyo wasiilo u tahay ayb intee la yahdinayaa sanad cadiig saasu sheegay jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood sanad wixii ka dambeeya yahdintu laazim maaha xugun kalay qaadan doontaa markaa sanad markaad yahdiso haddii ciddii lahayd aad heshana waad ku wareeji haddii ciddii lahayd aad weydana fa shanuka biha adaa iskale qaado markaa saasman fa shanuka bihaa riwaayaad kalaa inoo imaan doonta oo nabigu leh sal lay aslam fastanfiqha fahiya ka sabiili maalika qaado fastamtic biha isticmaal intifaacso isagoo laleeyahy macnaha sidaas weya marka waad qaadan waxaad ku qaadanaysaa niyad ah haddii xilligaa kadib dadkii lahaa ay uun soo baxaan fardan oo taqdiiran haddii cib uun sheegato ay timaado inay u gudi doonto laakiin xoolihii waad isticmaali adaa iskale markaas sanad baad yaahlinaysa wax sheegtana wey adaa markaa milkinayo yeelanaya macnaha ayib niyadaasaad ku yeelanaysa culimmadu waxay isweydiinayaan haddii shaygii hala yahdiyo layidhi yahdintiisa adigii qaaday inaad isu taagto waay waxaa kaloo bannaan bay leeyihiin inaad wakiil u samaysood cid kale u dirto oo tidhaahdo war alaabta noocaasa soo yaahday haddii cid kale aada u dirto kharash u baahato lagu yaahdiyo kharashkaa yaa bixinaya isweydiinaya hadda waxa la yidhi masalan trfeshon ha laga yaahdiyo oo idaacad ha laga sii daayo oo qoraal hala sameeyo oo hala waxaan kharashkan yaa bixinayo wixii kharash baa gelaya meeshaasay ku kala tegayaan culimadu qaar waxay leeyihiin ninka qaaday baa kharashka laga rabaa inuu bixiyo leanna waxay leeyihiin haddii cid yeelatan la waayo soo isagu ma mulkinayo ya soo isagu ma mulkinayo si loo gaadho arrintaa iyada ah ama cagsigeeda loo gaadho wixii ee arrintaa ku bax waa inuu isagu bixiyo hadhow hadduu helo ninkii baadida lahaana ka qaadan maayo kuna noqon maayo sidaasi waxaa qaba waa say u badan yihiin asxaabu ra'yiga iyo shaafici shaaficiyadii shaafici iyo xanaabilada iyo saasay qabaan laakiin alimaamu maalik iyo bacdu culamaa ilxanaabila ayaa waxay ku tageen ma ahee kharashka ku baxaya yaahadinta waxaa bixinaya oo loogu noqonaya hadhow hadduu yimaado ninkii baadida lahaa hadda adigu sii bixi laakiin hadhow hadduu ninkii lahaa nin sheegta yimaado yeesho waxaad leedahay kharashkanaan ku galay yahdinteeda waa inuu bixiyo haddii cid sheegata la waayana dee waxaa yadaa isu qabo markaa iyadiiba qaadatay sooma wixii kaa baxayna de aduu kaa baxay war male markaas sidaas waxaa qaba bacdu ahlilcilmi waxaadna moodaa inuu yahay yani cadaalad ahaan inuu ka xoog badan yahay ra'yiga hore lanna ruuxan baadida qaaday yahdinaya waa muxsin wamaa cala lmuxsiniina min sabiil wax loo saaro la yidhahdo ilaa wa ilaaba adigu kharashkan bixi ma jiro waktigiisii buu bixinayaa wuu qayliyayaa waa dadaalahayaa haddana kharashkii ku dar xoogaa waxaad muddaa muxuu ahaay marka la fiiriyo istiqraar lagu sameeyo shareecada iyo mawaatinteeda ra'yigaa hore waa laga xoog badanya ayb xadiisku waxaa kaloo inoo faaideeyey baadida la qaadayo inay tahay baadida loo baqayo amaa baadida haddaan loo baqaynin faraha laga qaadayo haddaan ama tuug looga baqaynin ama dugaag looga baqaynin ama wax looga baqaynin sida geelow kale ay tahay farahaad ka qaadaysaa ninkii lahaa helo haddiise loo baqo in la qaadayo sidaas nebigu sal lay sl ariga ku sheego haddaan loo baqaynin sida geelow kalena faraha laga qaadayo ilaa ninkii lahaa uu helo culimada qaar ka mida ah waxay leeyihiin geela laftiisa waxaa ka muuqata xadiidka meeshaa nebigu sal lay slam markaa laga hadlayo inaysan joogin xayawaanaad geela dili kara ama geela cuna yayda oo kale iyo geela ma dhowaan karto laakiin dhulka libaaxa iyo xayawaanaadka ama dugaagga geela cuna uu joogo ayna haalib tahay oo malahu u badan tahay geela haddaadan kaxaynin inuu libaax laynayo markaasi waxay noqonaysaa sidii arigoo kale noqono hiya laka aw liakhiika aw lilasad bay noqon markaas soma ama adiga ama libaaxa ama walaalka soo tiyo kalema noqonayso leanna axkaamkani kulligeed maqsuudkiiyo cilal la fahmayo waay haddii sidaas nabigu ku tilmaamay sal lay wasalam iyadaa daaqeeda raadsan loo baqi maayo biyii bay ka soo cabi wax looga baqayana ma jira hadday tahay taaban maysid marka faraha qaad haddiise loo baqayo xukumka adhig oo kale markaa qaadanaysa macana kama tegaysid markaa waad kaxaynaysaa waad layahadinaysaa marka man saasay culamadu le anhu radi allahu canhu canhu waxaa laga warinaya zayd ibnu khaalidin wey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man aawaa ruuxii duma daallatan mid luntay fa huwa isagu daallun laftiisaaba lunsan maa lam yucarifha hadduusan yaahdinin nacam rawaaxa wariya muslim muslim baa wariy yani baadin luntay ruuxii duma oo kaxeeya oo ama jeebkiisa gashada ama gurigiisa geeyo ama xerada geeyo oo dumaayay isaga laftiisaa lunsan hadduusan yaahdinimo meesha waxaynu ka fahanay baadida haddaad u qaadayso iska qaado oo milki oo iska intifaacso markaasi laftaadaaba lunsan adaa lunsan maxaa laga wadaa bimacnaa waxa weeye dariiqii baad gassan tahay oo dembiilaa tahay wa baadida waxaa loo qaadaa in la yahdiyo oo dadkii lahaa lala raadiyo laakiin haddaad u qaadato adigu iska qaado oo isticmaal haddaad u qaadato laftaabaad luunsanba adaaba luunsanba manaa dambiila tahayo ismi baad gashay maa lam yuxarifha hadduusan yahdinin muslim baa wariyey nasaa-i axmed lafdiga soo saareen wuxuu leeyahay baallat lmuslimi xarqatu naar xarqu naar ah, baadida mumin muslimka baadidiisu waa dabka gubid waay waa holac naara waay inaad iska qaadatood iska isticmaashahay waa dhac dhacoo kale markaa noqonaysa man saas weya waa inaad u qaaddo inaad yahdiso sababtaa inaad u qaaddo way markaasaa dembigeeda ka badbaadaysa man wacan iyaad ibni ximaarin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alay aslam rasuulku wuxuu yidhi man wajada ruuxii hele luqatatan hela baadil luntay baadil luntay ruuxii hela falyushhidha markhaati geliyo dawi cadlin laba ruuxoo caadilnimo u saaxiiba yacni laba ruux markhaati ha uga dhigo oo caadiliin ah walyaxfad hana xifdiyo cifaasahaa weelkeeda ha xifdiyo ay ku jirto wa wikaa'ahaa ningaxa afka kaga xidhanna ha xifdiyo uma kadibna laa yaktum yuusan qarinin walaa yuayib yuusan maqnaysiinin yuusan meel kala geyninoo yacni fogeynin yuusanna qarinin fa in jaaa hadduu yimaado rabbuhaa luqatadaa ama baadidaa ruuxii iska lahaa hadduu yimaado fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihaa iyada oo cid walba isagaa ka mudanoo iskala way wailaa hadduu imaan waayana fa huwa isagu maalullaahi waa maalkii ilaahay yu'tiihi wuxuuna siinayaa alleh man yashaau ciduu doonuu siinay waa xoolo allo maalinba ninkuu rabbi rabuu gacantiisa geliyaa waxaa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu ila tirmidiyu mooyaane wa saxaxa waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu ljaruut wabnu xibbaan kadalika waxaa saxiixiyey ibn cabdilhaadi iyo sheekh albani cala aljamiic alraxmat waridwan ayb xadiiku waa xadiis waa waay wuxuu inoo faaideeyey oo xadiiskii hore ku daray marka aada qaaddo ood xifdido calaamadaheeda iyo tiradeeda iyo astaamaheeda waxaa lagaa rabaa haddana inaad markhaati u samayso ayb markhaatiga waxaa laga rabaa bimacnaa markhaatigu calashaan in arrinta ay loo dadbadiyo dad kale ay kula ogaadaan laba ruux ugu yaraan oo markhaatiya u samee haddana markhaatigu waa inay yihiin dad caadiliin ah dad diinle waa inay yihiin de haddayna diin lahayn ayaga laftaaba laftoodaaba hunguriso geli karaa sooma markaad u timaadoo dood tidhahdo warniyo waxoogaga lacagtaan meeshan ka helay oo sidana ama dahabkanaan meeshan ka helay ee bal la socdo oo ogaada sidaa markaad ku tidhaahdo hadduusan caadi lahayn oo ruux diin la ahayn ruux kale intuu u tagu dhihi karaa war ninkaasi alaab noocaas hayaa sheego hadhowna aan qaybsanno soma ah anaa iskale dhe calaamadaheedu waa saa saa halkaasaa laga helay sheego adugu kadibna markaad soo hesho adiguna intaasoo dheerna intaasaan leh mu'aamaruuba geli karaa nin kale sooma marka dadkaad markhaati gelinaysa waa inay dad caadiliin ah dawaya cadlin laba ruux weeraan waa caadiliin markhaati gelintaasi xadiidku siyaadiyey maadaama ay amar tahay bacdu ahlicilmi waxay qabaan inay waajib tahay waxayna leeyihiin liannu amarku fii aslihi yufiidu lwujuub haddii nebigu amar bixiye sal lay aslam ama sharcigu amar bixiye amarku asal ahaantiisa wujuub buu faa'ideeya haddaan markaa qariino saarifa ah aan la helin wey macana marka waa waajib bay leeyihiin waa bacdu ahli ilcilm jumhuurtuse waxay leeyihin waajib ma ha xifdiyo kadibna yuusan qarinin yuusanna maqnaysiin meesha yuusan ka fogeynin fahuwa maalullahi yu'tiihi man yashaauda waxaa laga qaada iyadana oo laga fahmayaa baadidii markaad yaahdiso hal sano haddii wax sheegta aad weydo inaad adugu leedahay adaa qaadanaya ah, waana sida jumhuurtu ay qabaan badanku saasay qabaan iyadoon la kala qaadin ruuxaasi ma faqiir baa mise waa hani abu xaniifa wuxuu isagu qabaa ruuxa milkin kara baadida waa faqiir amaa hanigu baadi hadduu qaado isagu weligii ma milkinayo waxgeed ka qaadata baa laydhi fa huwa maalullaahi weyaan buur yuutiihi man yashaa maalullaahina fuqara iyo masaakiin baa la siiyaayo hani lama siiyo halkaasu ka baxay waa ra'yi daciifa ah oo tabardara w leanno baadida dadka qaadaya hanina wuu noqon karaa faqiirna wuu noqon karaa axkaamtuna kulligay u wada taallaa alfaadda kaleana xoojinaysa ilaaqoodo nebigu sal lay aslam wuxuu ku yidhi fastamtic biha yani waxay ku raaxayso fahiya ka sabiili maalika waa riwaayo kale xoolahaaga jidkoodiioo kale waa xoolahaaga adigu aad leedahay jidkaad marinayso iyagana mari ayib riwaayo kale waxay leedahay fastanfiqha nafaqayso saas maanaa yani biilo riwaayo kale waxay leedahay fahiya laka adaa iskale marka kullu hadihi riwaayaat itlaaqooda waxaa laga fahmayaa haniga iyo faqiirku inaysan kala qaad lahayn marba hadduu yahdiyo dadkiina la waayo inuu milkinayo ayb laakiin wuxuu ku milkinayaa shardi ah iyo niyad ah haddii xataa markaa kadib dadkii lahaa ay soo baxaan inuu siinayo man sidaas man ama markaa kadib intifacsi uu bilaabaya inuu intifacsigo وعن cabdiraxmaan ibni cusmaan altaymi radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam nahaa wuxuu reebay nebigu sal lay slam can luqaطati alxaaji ruuxa xaajigaa baadida ka luntay rawa waxaa wariye muslimun muslim baa wariyey kadalika axmed iyo abu daawuud baa soo saaray ayb luqaطatu lxaajkaas culimada badankood waxay u fahmeen oo ay ku fasireen baadida xaramka ilan xaajiga iyo keyrkiiba baadida xaramku xaajina waa ka lumi kartaa dadka xaramka deganna waa ka lumi kartaa baadida xaajiguna xaramkana waa ku lumi kartaa xaramka khaarijkiisana waa ku lumi kartaa sooma marka waxay u fahmeen luqatatulxaaj culimada badankood waxay ku fasirayaan bimacnaa baadida xaramka ku dhacda ardulxaram baadidiisa ayay ku fasireen waxaana keenay inay tafsiirkaas siiyaan xadiidka yani ama xadiista kale alfaada kusoo soo aroortayoo markuu nebigu xaramka ka hadlayay sal lay sl wuxuu yihi walaa taxilu luqafatuha ila limucarifin xaramka baadidiisu ma bannaana in la qaado ilaa ruuxu yahdinaya mooye ayb lafdi kale wuxuu ahaa walaa taxilu saaqitatuha ila limunshid baadida luntay xaramka ku luntay ma u banaana ila limunshidin ruux yaahdinaya mooye marka alfaadaas iyo iyo kaleeto iyo kale isku fasireen waxay yidhaahdeen baadida xaramkaa laga wadaa ayib sidaa markii la yidhahdo maxaa laga wadaa naha can luqatati alxaaj bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen aslanba uma dhowaanaysa maba qaadaysidba meesheedaas ku mar qur-aanka laakiin axaadiista hadda aan sheegaynaa waxay tilmaamaysaa ama ay sheegaysaa in la qaadi karo yaase qaadi karo ruuxii yahdinaya oo tan kaleba ruux yahdinaya unbaa qaadi kara sooma ay kala marka waxay leeyihiin culimmadu luqadada ama baadida xaramku axkaam ahaan way ka adag tahay baadida kale saas way ka adag tahay yaahdinteedana qaar waxay leeyihiin sidaad u yahdinaysa labada mulkiye iyada sidaasay muxaqiqiinta qaarkood rajaxaya bedelka aad baadida kale markaad yaahdisoy salab qaadata aad milkinayso tan ayada lamaba milkiyaba weligaa waa inaad yahdinteeda wado haddii aad muxuu ahaayey aad aad wax sheegta weydana miyaad milkinaysaa qaarkood waxan maya laba milkeeba kaasay marya macnahaas khaaska ah bay u yeelayaan qaarna waxay leeyiin ma ahe uun nooc uun hala la adkeeya yaa hadinta unbaa laga wadaaye xugum ahaan waxay la mid tahay baadida kale laakiin yaa ha lagu xeel dheeraado unbaa laga wadaa sidaasna manaa wax wey bacdu ahli baa qaba وعن مقدام بن mعd ykرب رضي الله عنه قال وxuu hi قال رsuل الlh صل لي sلم رsulku wuxuu ihi ألاa lا يحل xلaaل maaha duu naabin mid u saaxiib ah oo min السibاaci duurjoogta ah dugaagga ah walalximaaru dameerkiina xalaal ma aha alahliyu ee dadka la joogay walaluqaatu baadidiina xaraam ma aha xalaal maaha dheh walaluqaatu baadidiina xalaal maaha baadidaas waa min maali mucaahadin gaal ballan lagula jiro xoolihii ka ahaatay gaal ballan lagula jiro xoolihiisa baadi ka ahaatayna iyaduna xalaal maaha ila an yastagniya inuu ka kaaftoomo mooye canha xaggeeda oo iska naco rawaxa wariye abu daawuud baa wariyey wakadalika axmed iyo daara baa soo saaray sheekh albaanina wuxuu ku saxiixiyey mishkaadka iyo saxiix abu daawuud labadaba xadiiku waa xadiis sugan qaybihiisa horena wuxuu ku yaallaa saxiixaynkii keyrkood ma banaana kullu dii naabin min asibaac macnaheeda waxaa laga wadaa eh, xayawaanaadka micida leh ee micidoodana ku ugaadho wax ku cuna hilibkoodu ma banaano wakadalika kullu dii mislabin min aayr shimbiraha iyaguna cidida le cidiyadu xoog badanta ee cidiyahooda ku ugaadhsada iyaguna yani cuntadooda ku raagsada ayagana hilibkoodu waa xaraam ayb wakadalika dameeraha ahliga alximaaru alahliya waxa weeyaan waa dameeraha magaalooyinka dadka la joogaye dadku dhaqdaan alahli marka la leeyahy waxaa laga ixtiraazaya alximaaru alwaxshi dameerka duurka ku nool oo dameer farowga adaanman dameer farowg ila u dameer iyo dameer sooma waxay u kala duwan ma jirto waa dameer iyo dameer laakiin kanna waa duurku joogaa kanna dadkaa dhaqda midka marka hilibkiisu xaaraan yaha midka dadku dhaqdaan ama dameer farowga waa la cuni kara labadaasi maqsuudka xadiidka hadda loo keenay maaha maqsuudka xadiidka loo keeno waxa weeyaan waa jumlada ugu dambayso walalmuqatatu min maali mucaahid ilaa yastaqni canhu gaalka mucaahadka ah xoolihiisa ka lumay ma bannaana ilaa inuu isagu isaga kaaftoomo mooye xadiistii hore oo dhan waxay ka soo hadlaysa walowa caam ahay xoolaha dad ruuxa muslimkaa ka lumay xoolaha gaalka ka lumayna waa la mid waa gaalkee waa gaalada hal mid marka laga soo reebo midka xarbiga ee dagaalku nagala dhexeeyo mid xarbi ah oo annagii isaga dagaal aan isugu taagannahay isaguna og yahay inaanu dagaal ugu talagashannahay annagana aan ku talagashannahay inuu nala dagaalsan yahay gaal noocaasoo qorshahana dhex yaalay sidaa yahay xoolihiisu waa noo bannaan yahi meeshaan ka helaba laakiin kaa wixii ka soo haro asnaafta kale gaalada ah dhiigoodu siduu xaaraam u yahay bay xoolahooduna xaaraam u yahay noocyo dhowra ah marka dimigaa ka mid a ah waa gaalka ku hoos nool mujtamaca muslimka ee dowladda muslimkaa ah oo raciyadda ka tirsan oo wax laga qaado jizyada laga qaado mucaahadkaasaa ka mid oo ballan buu ku yimid mustamankaa ka mid oo dowladdaas fiise siisay ama tashiiro siisay waxaa loo ogolaa dhulka muslimiinta inuu imaan karo yani waxa weyaan mustamanka mucaahadka dimiga kulligood ama daraf khaasa u yimid tijaaruu u yimid caafimaad buu u yimid arrimuu u yimid dowladda u ogolaatay ama mehe wakti buu joogayaayo cahdiyo ballan baa lala galay waa dimiyo racyaduu ka tirsan yahay asnaaftaasoo dhan marka dhiiggooduna waa xaaraam xoolahooduna waa xaaraam ilaa nebigu ka yidhah sal lay waslam ruuxii dhiiggoodii xoolahooda ku xadgudbaayey jannada carafteediiyo udeygeeda ma helo wa fii riwaayatin ilaahi tabaaraka watacaala jannada waa ka xarimay lanna islaamku waxyaalaha u aad u ilaaliya waxaa ka mid a cuhuudi ballamada xataa haddaad wax yar tusto wax yar hadduu kaa dareemo inaad ballan siisay ood cahdi siisay oo uu isku ka hadleeyo oo saa ku yimaado inaad ka baxday waa xaaraam xataa hadduu ismoodsiiyo markaad kutubta fiqiga akrinayso maxaa ka hadlayso muxuu ahay cahdiga gaalada lala galo waxay leeyihiin wax yaroo isagu u fahmi karo in ballan la siiyey haddii qaabkaa uu u fahmo saa isku soo dhiibo sida uu isku halleeyo in sidaa loo tixgeliyo waay maxaa laga cararayaa waxaa laga cararayaa in diinta islaamka loo fahmo diinba lama hajabisa lanna waa ceeb weyn ceeb weyn saasaa marka laga taxdara iska ilaali ayb marka xoolahoodu xarawa ila an yastagniya canha inuu ka deeqtoomo mooyaane taa waxaa laga qaadanayaa hadduu isagu isaga tago iskii isaga naco xoolaha iyaga daba la qaado bal xoolaha muslimka sida riwaaya xadiid ku sugan oo aahaar badan ku soo aroortay xoolaha ruuxa muslimkii hadduu naco xoolihiiso isaga dhaqaaqo waad qaadan saas maan waad qaadan adaa muxuu ahaay ilaa shan adaa hagaajisan waadna yeelan saas ku masalan nin baa muxuu ahaay sicii buu wadi waayey uu ka fadhiistay uu isaga tegey neef xoolaha buu meel kaga guuray uu isaga dhaqaaqay uu ka samray adigiiba intaa u timid oo doodoodatay hagaajisabay kuu kacday way kuu tarantay alla iskale soma usii tegey ninbaa baabuurkiisa masalan dekadda keenay wuu ka soo saaran kari waayey wuu isaga dhaqaaqay inuu kusoo noqdona raje kama qabo meeshaasuu xoolihii kaga dhaqaaqay marba hadduu kas uga tegey uuna kusoo noqonayninna mubaaxaadkaa dadka ka dhexeeya noqonaya ilaa an yastaqniya canha mucaahadka keliya mah muslimkuna waa lamid hadduu xoolaha isaga tago faraha ka qaado ciddii dhaqataa iskale markaa saasmahada waraaji rawa abu daawud baa wariye axmed wadaara qudniy wasaxaxu albaniyu fi mishkaax albani baa macnaha saxiixiyey mishkaadkii saxi abu daawud labadaba saas manaa ayb waxaa qalad ah oo aada qalad u ah oo dad badan oo hadda maanta xamaasaysan ay sameeyaan oo dhulalkan gaalada ku nool muxuu ahaayey gaalada lala nool yahay oo markaasi ama dhulkeedii lagu nool yahay ama raciyadeediiba laga tirsan yahay oo raciyadda loo noqday oo baasboorada laga qaatay oo lala joogo eh, oo laga dhex shaqaysanayo maamulka qaarkood ba laga yaaba in diilba laga qaadanayo ayaa wuxuu leeyahay iska dhaadhicinayaa wuxuu ahaay gaalkani waa xarbi oo muslimiinta qaar ka miduu dagaal kula jiraa wabittaali mar hadduu muslimiinta qaar ka mida dagaal kula jiro muslimiintoo dhan buu dagaal kula jiraa xoolihiisana waa ii bannaan yihi dhiiggiisuna waa ii bannaan yihi markaasu wuxuu bilaabanayaa inuu tuugaysto oo xado oo subamarkeedyada galo oo si alla siduu wax u khayaami karo u dabamaray karo s kaay wuxuu ku leeyahy waa gaal xarbia waa gaal xarbia maqaayiista dhan baa dadka noocaasa ka wereertay iyo waddankii joog baasboortkiisa qaado ka shaqayso reerkiibaa kuu degan dhiil qaado tanuu ku jiraa xagga kalena waa la duulbaxaya wuxuu le waa xardiyo xoolihiisi waa ii banaanka war waxaad fahamsaa bannaanka intaad u baxdo ood halkaas tagto waxaad tidhaahdaa warniyaho dagaal iigu talagal sidaa markaad tidhaahdo waxaad heli karto hel aad anfaan tahay markaa laakiin inaad dhuwaalaysato tuugaysato aad la tidhaahdo islaamkaa qabo waa xardi maya masale labaad baa muhimaho sideedaba cahdiga iyo xarbigu hal yatajaza aw laa yatajaza waa maslo fiqi ma dhici karaysaa gaalku inuu muslimiinta qaarkoodna xarbi ku yahay qaar ka midana cahdi kula jiro almasl tatajaza way qaybsami kartaayo waxaa dhici karaysa duruuf mucayana inuu dowladani muslimiinta qaar cahdi kula jirno qaarna dagaal kula jirto kuwa cahdiga ku jira waa ina ahdiga ilaaliyaan kuwa cahdiga ku jira waa ina cahdiga ilaaliya watigii nabigay dhacday salawatu rabbi sal ale soma garanaysaan waktigii rasuulka sal lay wasalam ninkii la dhihi jiray abu iyo kooxdiisii sooma garanaysaan abu iyo kooxdiisii markuu nebigu ree maka cahdiga kula jiro abu basiir iyo kooxdiisii dagaal bay kula jiraan soma nebiguna cahdigoodii buu ilaalinayaa koox muslimiintii ka midana dagaal bay kula jiraan ilaa abu markii lasoo qabtay oo loo keeno nebiga sal alay wasalam markuu nebiga u yimi sal alay waslam ree maka waa kuwii labada nin soo diray oo yidhi abubasiir noo soo dhiib abubasiir waa kala dhiibay oo nebigu gacan geliyey salawatu rabbi waslamu caleyh abubasiir markii la kaxeeyo madiine laga kaxeeyo o dhexda la sii weynay ayuu nimankii intuu siyaasadeeyey oo mid ka mida ah seeftii si siyaasada kaga qaaday iyuu qoorta ka saray kow kii kale markuu arko saaxiibkii oo galgalanaya waa ka soo cararay maciin meesha kuugu dhow nebi maxamed buu kusoo carar isagoo eryanahaya uu ula soo galay nebiga sal alay sl markaasuu ui rasuul ilaahayow ballantaadii adiga alla waa oofiye ninka faraha ka qaad qoortaan ka jaray nabigu waa ka qabtay sal alay sl abubasiir sidii baa lagu sii daayay ninkii reemakana markuu ku noqdo abubasiir markaa wey markuu is yidhi waa lagu dhiibi doonaa mar kale oo intuu baxay uu tuurka galay oo meeshaas kooxi ugu tagtay oo kooxda ku aasaasayoo reemaka uu jidka u oo rafaadiyey marka reemaka nebigu cahdigooda waa ilaalinaya abubasiir oo iyo kooxu watana reemaka dagaal bay kula jiraan mas'alada sawaabka marka waxa weeye gaaladani ama dowladdani muslimiinta qaar ka miday dagaal kula jirtaa macnaheedu ma aha muslim cahdi la keli kara dowladda ma jiro sax maa sidaas ka cahdiga ku jira waa inuu cahdiga ilaaliyo hadduu doonayo inuu cahdiga ka baxo ka baxa doonayo dagaalamo waa inuusan khayaamine waima takhaafana min qowmin khiyaanatan e fandid ilayhim calaa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin waxaad tidhaahdaa baasboortkiinina qaata jinsiyadiinina qaata raaciyadiinana kama tirsani idinkumana xisaabsamin ha igu talagelina intaad halkaa tagto markaa kadib dagaal wax ka gal hawl kuu taalla way markaa sawar cad maa war cad buu islaamku yaqaanaa abwaabtan marka la joogo mucaamalo cad buu yaqaanaa laakiin cahdi iyo ballamo muslimiintu waa dhiban yihiin waa la rafahaadiyey waa la gumaysa inay wax iska celiyaan waa tir wax iska celiyaan laakiin adoo wax iska celinayo jihaadaya haddana waxaa la doonayaa inaadan axkaamta sharcada ilaaliso soma duruuftan marayno duruuf ka adag buu nabigu soo maray salawatu rabbi waslamu caleyh oo saxaabadiisu soo maray haddana maca daalika axkaamta shareecada jamiic lxaalaad waa in la ilaaliyo haddaad dagaal ku jirto haddaad caadi ku jirto xaalada oo dhan waa in shareecada la ilaaliyo baab lfaraaidi buu baab yahay alfaraaid faraaidka waxaa la yidhahdaa waa cilmi ka mida culumta hareecada cilmi ka mida culumta shareecada waana cilmiga dhaxalka cilmu lmawaariis ama cilmu miiraas baa waxaa la yidhahdaa cilmu lfaraaid idaasana laga wada can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal lay slam rsulku wuxuu yidhi alxuqu haleeshiya alfaraaida yani maqaadiirta la qadaray saamiyada la qadaray ee go-an waxaad haleeshiisaan biahlihaa dadkeeda haleeshiiye famaa baqiya wuxuu soo hadhay fa huwa kaasi liwlaa rajulin ninka ugu dhow wuu u sugnaaday dakarin oo lab ah yani dadka faraa'idta leh maqaadiirta iyo qiyaasta go-an dadkay shareecadu u samaysay waxooda siiya oo helaysiiya wixii ka soo hadhayna meydka dadkiisa ninka labka ah ee ugu dhow ugu xigtaysan ayaa iskale muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray xadiidkani waa xadiidka asalka u ah dhaxalka wax lagu dhaxlo waxa la yidhaahdo muxuu ahaay casabanimada casabanimada wax lagu dhaxlo isagaa asal u ah tartiibiinta casabada iyo dhaxalkooda waa asal u ah ayib wuxuuna inoogu qaybiyey dadka wax dhaxlo laba qaybood qaybi waxaa la yidhaahdaa ahlulfaraa'id qaybta labaadna waa midda uu ka cabiray awlaa dakarina waa casabaa la yidhahda ahlulfaraaidka waxaa la yidhahdaa meydku markuu dhinto dadkii qaraabadiisa ahaa baa waxay u kala baxayaan dad ay shareecadu wax go-an u sheegtay wax go-an siisay waa faraaidka laga helo iyo dad aan wax go-an loo sheegin laakiin ay dhaxalka wax ku leeyihiinuu shareecadu sheegtay wax go-anna aan loo sheegin dadka waxaa go-an loo sheegay oo asxaabu alfaraa'id oo matala waxaa ka mid ah dadka qaarkood nis bay wax ku dhaxlaan xoolihii meydku ka tegay miskii wax ku dhaxlaan waa qorob waa wax go-an dadka qaarkood waxay wax ku dhaxlaan fulis saddex meelood meel waa wax go-an dadka qaarkood rubuc bay wax ku dhaxlaan afar meelood meel waa wax go-an waa farab go-an dadka qaarkood waxay wax ku dhaxlaan ulisayn saddex meelood marka loo qaybiyo laba meeloodoo ka mid a ah. ulisayn waa wax go-an dadka qaarkood waxaa wax lagu dhaxal siiyo lagu siiye sudus lix meelood meel lix meelood marka loo qaybiyo meel ka mida ah la siinaya qaarna waxaa wax lagu siiyey tumun sideed meelood meel lixdaas baa waxaa la yidhaahdaa alfaraa'id almuqadara fi kitaab illah waa lixdaas waa nis iyo ulus iyo ulusaan iyo rubuc iyo sudus iyo tumun lixdaas waa nasan inta soo aroorta waa intaas dadka marka qur-aanku sidaa wax ugu qaybiyey ayaga siiya wixii shareecadu u sheegtay ayaga markii la siiyo hadday wax soo hadhaan yaa yeelanaya marka waxaad fiirinaysaa ragga la dhashay meydkan maxaana meydkan qaraabadiisaa yaa nin ahaan ugu dhow yaa nin ah oo ugu dhow yaa nin ah oo ugu dhow markaa isweydiinaysaa kaasaa la siinaya wixii soo hadhay sidaas maan marka waa casabadii waa casabadii ayb casabadaasi marka xagga dhawaanshaha meydka ay u dhow yihiin waxaa laga bilaabaya oo ugu dhow meydka dhanka la yidhaahdo albunuwa jihat albunuwa yacni wiilashuu dhalay iyo wiilashay sii dhaleen casabo iyagaa ugu dhow markaas wiilkuu dhalay haddii la waayo wiilkaasi wiilkuu dhalay haddii la waayo wiilkaasi wiilkuu dhalay wiilashii uu dhalay iyo wiilashay sii dhaleen baa la hormarinaya jihadaas isagu uu dhalay ee faraca baa hormaraysa awlaa dakarin awlaa rajulin bakr halkaasoo geli marka hore haddii xaggaa wax laga soo waayo oo wiilashuu dhalay iyo wiilashay sii dhaleen la waayo markaa waxay aadaysaa jihat lubuwa dhanka aabbanimada markaa aadaysa oo aabbaa markaa nin ugu xiga aabbana awowbaa kusii xiga awowba waa xagga aabbe awowgaa wa awowga xagga hooyo isagu casabo ma galo walaa asxaabu lfaraa'idna ma galo dhaxalka waxba kuma leh awowga aabbaa laga wada awowga iyo aabbihii iyo aabbihii korbay markaa aadi xagga markii waxba laga soo waayo waxay imaanaysaa marka xawaashida xawaashida xawaashidu marka waxay imaanaysaa ukhuwada walaalnimada walaalka walaalka wiilkiis halkaasuu markaa raad raacay xagga haddii wax laga soo waayo waxay aadaysaa cumuumada adeernimada marka waxay aadi adeerka ilmaadeerada awlaa rajulin zakani waa kuwa marka wiilashaada wiilashooda haddii laga xagga aabbaha marka la aadi waxaan ku xiga walaalaha iyo wiilashay dhaleen markii laga yimaado adeerada iyo wiilashay dhaleen tartiibkaa marka fala awlaa rajulin dakar saasaa marka loo kala hormarinaya goorma iyaga wax la siinaya waxaa wax la siinayaa markii asxaabu ulfuruud waxooda la siiyo ayagoon dadkii yani wax loo qadaray ayna qaadanin waxooda kuwan waxba uma yaalaan way sugayaan ilaa dadkii wax loo qadara waxooda la oo maalan kaba soo qaad tusaale ahaan eh, nin baa dhinto markaasu wuxuu ka tegay xaaskiisii hooyadii iyo wiiluu dhalay wiilku uu dhalay waa casabo awlaa rajulin dakarin waay isaga waxaa laleeyahay fadhiiso meel loo kaadi baa laleeyahay hadday wax kuusoo hadaanna khayr hadday wax kuusoo hari waayaan faatixada lagu mari soma fog adig maxaa lagu hormarayaa asxaabu lfaraa'idka horta lagu hormaraya waxaa laleeyahay xaas buu ka tegey wiilna waa ka tegey rubuc bay leedahay waxaan dhihi lahaa sumun bay leedahay sideednolow meel bay leedahay mar hadduu ilmo ka tegey meydku hooyadiina waa ka tegey waxay leedahay sudus bay leedahay hooyadaa suduskeeda la siin xaaskana sumunkoodaa la siin hadday wax soo hadhaan baa laleeyahay yaa marka rag ugu xiga wiilkiisiibaa jooga warqaadaa laleeyahy sooma ayagoo qoladaa wax loo gooyo sharaacadu wax go-aan siisa iyagoon la siinin wiilku soo hormari maayo xadiikisaanlesunasaas alxiqu lfaraa'iba biahliha famaa baqiya wixii soo haduu isagu haddii keligii uu noqdo wax asxaabulfaraa'ida ayna meesha jooginna isagaa waxa dhan wada qaadanaya hadday asxaabulfaraa'id la joogaanna asxaabulfaraa'idka la hormarinayaa markaasay imaanaysaa casabadu imaanaysa tartiibkaasa sharecadu kale sida masalada dhaxalka iyo yaa dhaxal kale qur-aanka ayaa wuxuu u tawaliyey si faahfaahsan khaasatan suurat nisaa ah, qaybteeda hore labada aayadood ee ku jira yuusiikum allahu fii awlaadikum iyo aayadda ka dambaysa ee mxuu ahaaye walakum nisfu maa taraka aswaajikum labada aayadood iyo aayadda ugu dambaysa fii suurati nisa oo yasaluunakada saddexdaa aayadood baa dhaxalka mucdankiisa tawalliday waxa la raacinayo waa axaadiis aan badnaynoo nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh waa fanni isagoo dhanba uruursan waay an usaama bni zaydin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi can usaama bni zaydin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi laa yarisu ma dhaxlo almuslimu muslimku alkaafira gaalka ma dhaxlo walaa yarisu ma dhaxlo alkaafiru gaalkuna almuslima muslimka ma dhaxlo muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray meesha wuxuu ku tilmaamaya masale ay faraadiyiintu ama culimada cilmulfaraa'idku ay yidhaahdaan mawaanicu alirsi bay lahaa waxyaaba waxaa jira ruuxani ruuxan qaraabadiisa ah inuu dhaxlo u diidaya oo dhaxalkiisa ka qadinaya waxaa ka mid a ah ikhtilaafu diin mar haddaad kala diin tihiin oo ruuxan aydaan islaamnimaba idinka dhaxayninba isma dhaxashaan yani waxa weyaan aabbaha ha ahaado walaalkaa ha ahaado ilmahaaga ha ahaado hadduu gaal yahay aadna dhaxli maysa isaguna ku dhaxli maayo mawaanic urs waana masalo jamaahiirtu ay qabaan culimada qaarkoodna ijmac bay xikaayonayaan khilaaf waxaa ku jira shaad ah khilaaf shaada ah ku jiro tabardaran macna muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo intaasi waa in taqriiban laisla ogol yahay mucdamka waxaa iyadana la mid ah riqiga addoonnimada hadduu ruuxu addoon noqdo lamana dhaxlo oo qaraabadiisii mana dhaxlayaan isaguna ma dhaxlo sayidkiisa iska leh ayaa isagana leh xoolihiisana leh soma marka la dhaxli maayo dee xoolo ma leh oo isaga laftiisiisaaba xoolaada soma laftiisiibaaba laleeyahay oo cidi hadda usoo fadhiisan maysa dhaxalkiisa isaguna dhaxalka laga qaybgelin maayo haddii dhaxalkii laga qaybgeliyo xoolihii uu soo helay sayidkiisaa yeelanaya soma marka sayidkii xooluu bilaash ku qaadanay sidaas daraaddeed addoonku mana dhaxlo lamana dhaxlo waa maanica labaad waaye oo ribqiga ah maanica saddexaadna wuu inoo soo socdaayo waxaa la yidhaahdaa yani waa qatliga inuu ruuxu dilo ruuxii uu dhaxalkiisa lahaa ayadana waxaan u tegi doonaa xadiiska inoo imaan doona oo nabigu sal lay aslam uu yidhi laa yariu alqaatilu laa yariu alqaatil laysa lilqaatili min almiraasi shay ruuxa wax dilay dhaxalka wax kuma leh ayadana anukuidh waxaa loo manciyo loo diiday waxaa loo diiday leanna waxay sabab u noqonaysaa haddii la yidhahdo ruuxii aad dhaxalkiisa ruuxaa dishay haddana waad dhaxlaysaa haddii la yidhahdo sabab waxay u noqon kartaa dadku inayna isdilaan ma ninkan adeerkaa ayaan cidilo kaaga sokayn ee xoolaha ka dherigsa adiguna aad ka gaajaysan tahay soo ma dhici karaysa nafya shaydaan inay kugu sheekeeyaan xooluhu haba kugu soo wareegeen say dhamo ka shaqeeyo ka takhalus soma saas marka waxay u noqon kartaa bariid nafta lagu dilo min baabi saddi marka ka hortag ahaan baa shareecadu waxay yartiri haddaad disho ama kas u dil ama kama u dil ruuxaad dishayba xaggiisa waxba kuma lihid ayadana waa maanica ah saddexaad saddexdaasa marka culimadu waxay yidhahdaan mawaanic ulirsi baa la yidhahda laa yarifu ma dhaxlayo middanna waxaa loo diidan yahay dhaxalku sidiisaba waxaa laysku dhaxlaa waa nooc min alwilaaya waa inay ka dhaxayso dadkani nooc xidhiira waa inuu ka dhexeeyo xidhiirku waa inuu diini yahay oy muslimiin isla yihiin haddayna muslimiin isla ahayn oo ruuxani xidhiirkii diiniba ka baxsan yahay sababaad isku dhaxshaan meesha ma saarto asbaabtan kalena marka way ka hooseysaa man laa yariu lmuslimu lkaafira walaa yariu lkaafiru lmuslima an ibni mascuudin radi allahu tacala canhu cadwaankood waxaa laga warin fii bintin gabadh dhexdeed wa binti bnin iyo wiil gabadhiis dhexdeed wa ukhtin iyo walaal saddexdaa dumarka kulmay dhexdooda iyo arrintooda ayaa ibn masuud waxaa laga wariyey faqadaa wuu xukumay buu yihi annabiyu nebigu wuxuu xukumay sal lay slam yani fii shani haaulaa ayaa ibn mascuud wuxuu yidhi faqadaa wuu xukumay annabiyu nebigu sal lay slam lilibnati gabadhii meydku dhalay wuxuu u xukumay lilibnati faqada nabiyu nebigaa xukumay wy sal muxuu xukumay sidan uu xukumay lilibnati gabadhii waxaa u sugnaaday meydku dhalay annisfu xoolaha niskood walibnati libni meydku wiilkuu dhalay gabadhiisana wuxuu nebigu wuxuu yidhi waxaa u sugnaaday assudusu lix meelood meel takmilata uluayni uluayinka dhammaystirkoodii xaal u yahay suduskaas wamaa baqiya wixii soo hadhay labadaa dumarkaa markii wax la siiyo wixii soo hadhayna falilukti walaashuu u sugnaaday maydka walaashiis buaariya w xadiidku wuxuu ahaa sidan waa ka dheeryahay waana ka dhammaystiran yahay uu soo gaabiyey xadiidku wuxuu ahaa nibaa nbiga ninbaa wuxuu yidhi abu muusa alashcari abu muuse markuu u yimid ba wuxuu ku yidhi iyo nin la yidhaahdo salmaan ibnu rabiica labadaa nin buu u yimid markaasu wuxuu weydiiyey masalo wuxuu ku yidhi mayd baa dhintay wuxuu ka tegey gabadhuu dhalay iyo gabadh wiilkiisu dhalay oo awow uuya iyo walaashii oo xagga aabbiyo xagga hooyo kala walaala saddex dumarba mid waa gabadhiisii u dhalay midna waa gabadhuu awow u yahay oo wiilkiisu dhalay midna waa gabadh walaashii oo shaqiiqa aabbihii hooye ay wadaagaan oo walaala yihiin masaladaas uu weydiiyey labadooda wuxuu weydiinaya abu muuse iyo salmaan labadaas weydiiye markaasay sidan u waxay yidhahdeen gabadha meydku dhalay nis bay leedahay walaashii meydka walaashiina nis bay leedahay laba nis haddii la kala qaato maxaa ku halay soma lam yuwarifaa binta libni shayan wey marka gabadhii awowga loo ahaa ayada waxba maynan siinina way qadiyeen xoolaha labada ha loo kala jibiyo gabadh walaashiina hala siiyo nis niska kalena hala siiyo gabadhiisa wabilahi tawfiiq saasay xukumeen markaasuu ninkii waxay ku yidhahdeen cabdillaahi bni mascuudna u tag u tag uu nagu waafaqi doonaa sidaa aan xukunayba cabdulahina lagu raaci doonaa u tagbadhe ninkiibaa cabdullahi mascuud u yimid masaladii buu weydiiyey labadii saxaabi ama labadii nin warkoodiina wuu u sheegay xukunkaasay gaadheen warkaana way i yidhaahdeen inaad ku waafaqi doonto ee balnibi masalada ka warran buui cabdullahi wuxuu yidhi laqad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin ah. alala haddaan ku raaca buui siday xukumeen markaa waa la nuunsanahay buui kuwa hanuunsanna kamid mahi buui waa lumay nimanku waa khaldameen wey macnaha kuna raaci maayo qalad ayib sayd yaribu wuxuu yidhi walaakinii saaqdii fiiha biqada'i rasuuli lahi sal lay sl xukumkii nebigu xukumay ee anigu aan garanayaan ku xukumay buui oo muxuu yahay wuxuu yidhi libnatihi annisu walibnati libni sahmun takmilat hulusayn wma baqiya falilukti min alabi walummi xukunkeedu waata waa sidane gabadha meydku dhale nisfay leedahay gabadha awowga uu u yahayna sudus bay leedahay lix meelood meel sooma walaashiina waxay leedahay wixii u soo hadha labadaa markii wax la kala siiyo wixii soo hadhana walaashii baa leh sidaasuu kala qaybiyey nebigaana saa xukumay buuri meeshaas masaladu waxa waaye haddii maydku uu saddexdaa dumarkaa ka tago sida wax loogu qaybinayo waa sidaas xadiisku sheegay gabadhiisu nis bay leedahay gabadha wiilkiisu dhalayna lix meelood meel bay leedahay marka lix meelood meel iyo nis laysu geeyo waxay u dhigmaan ulufayn saddex meelood laba meeloodoo ka mid ay u dhigmaan inay sidaa tahay waxaa ku daran masalan lix maxaa nis u ah ya saddex sudiskeeduna meeqa waay suduskeeduna waa hal lix meelood meesheeduna waa hal meela niskeeduna waa saddex saddex iyo hal isku dar waa afar sooma afartaasi waa ulufayn saddex meelood marka loo qaybiyo oo laba ka mida laysraaciyo afar waay iyaduna sooma ayib lix saddex u qaybi waa labo soo saasma labo haddana labo kale raaci waa meeqa waa afar marka ulusayn haddaad dhahdana waa afar haddaad dhahdo nis iyo sudusna waa afar marka gabadha niska la siiyey gabadhan maydku dhalay markaan nis siinay maxay qaadatay saddex bay qaadatay soma gabadha awowga uu yahayna waxaan siinay sudus baa la siiyey oo ah hal halkani muxuu dhammaystiray ulusaynkiibuu dhammaystiray soma takmilata uluayn uluaynkiio halka laaban yahay buu dhammaystiri saasuu afar ku noqday afar afartuna waa uluayn uluaynkaasi xaggee laga raadraacayo marka meesha laga raadraacayo waxa weeye meydku hadduu ka tago hal gabadh a wax ka badan laba gabdhood ama saddex gabdhooduu dhalay hadduu ka tago qur-aanku wuxuu u sheegay inuu leeyahay labada gabdhood uluayn inay leeyihiin yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunsayeyn fain kuna nisaan fawqa snatayni e falahunna ulusaa maa taraka laba gabdhood iyo wixii ka badanoo meydku ka tegey saddex meelood xoolaha marka loo qayba laba meelood bay qaadan lahaayeen sooma ayib hal mid bay noqotay hal mid qur-aanku muxuu u sheegay falaha nisfu nis bay leedahay qur-aanku markuu gabdhihii la yidhi gabdhihiina markuu yii waxaa gelaya gabadhaad dhashay iyo wiilkaagu gabdhuhuu dhalay soma labadaba waxay gelayaan waa gabdhahaagii waa sidaas daraaddeed mideedaamidani hadday nif qaadatay nifkii ulusaynka intii ka laabnayd waa in la siiyo gabadhan awoba loo yahay sidaasay ulusaynkii ku qaateen laakiin mayna si sidan u qaysanine gabadhu dhalayna waxaa la siiyey nif tanna waxaa la siiyey sudusoo taasaa ka birsatay sidaasaa marka lagu salaynaya amaa walaasha meydka ayada waxa soo hadhay sugiyo waa masalada ay culimmadu yidhaahdaan casaba maca alkhayr bay u yaqaanaan casaba maca alkhayr yani waxaa la yidhaahdaa haddii meydka gabdhaha ay walaalaha yihiin iyo gabdhuhu dhalay ama wiilashiisu gabdhahay dhaleen hadday kulmaan oy dhaxalka wadaagayaan gabdhaha meydku dhalay iyo wiilashiisu gabdhahay dhaleen asxaabul furuud bay markaa noqonayaano ama nis ama ulisayn baa wax lagu sinaya ama sudus soma ayib ukhtaduna iyo walaashiina waxay isu bedelaysaa sidii nin oo kaleo kuwaasa markay waxoodu qaataan wixii soo haray sugtaan waxaa la yidhahdaa marka caswa maca alkhayr bay u yaqaanaan caswa maca alkhayr ayib waxaa shuruud bay leedahayo ay culimmadu u dhigaanoo nusuusta laga faa'iidaysanayo oo markay gabadha meydku ay nis dhexlayso markay nis dhaxlayso waa inuusan walaalkeed la joogin walaalkeed hadduu la joogo nis ma dhexlayso soma walaalkeed bay wax ku qaybsanaysaayo lidakari mila xadilunta wixiisu hadhay sugaan kadalika waa inayna hal tahay oyna ka badnaan hadday ka badatana waxoodu waa kordhayaan oo uluseyn bay gaarayaan gabadha meydku awooga u yahay markay suduska dhaxlayso gabadha meydku waa inay hal tahay hadday halkaa ka kordho laba gabdhood iyo ka badan meydku uu dhalay joogaan gabadha awowga leeyahay waxba meesha uma yaalaan maxay ugu eli wayan lanna fulifooyinkiiba kuwanaa qaatay sooma fulifooyinkiiba ayagaa qaataye xagee wax laga siin waayo ile meydka gabdhihiisu fulifooyn kama badsadaan marnaba fulifooynkii waxaa qaatay laba gabdhood uu dhalaa jooga ama saddexdaa jooga ayagaa fulifooynkii qaatay gabadha wiilku dhale awowga uu u yahay waxba meesha uma yaalaan waxaa kale iyadana shardiga kaleeta waa inuusan wiil meydku dhalay meesha oolin hadduu wiil meydku uu dhalay meesha joogana gabdhaha iyo wiilasha wiilashu dhaleen ayagana waxay meesha uga yahay ninkaa meydku dhalay baa kulligood wada xijaabahay ayadana waxba qaadan maaya hadduu keligii yahayna isagaa isku uruursan hadday gabdho walaalihiiya la joogaanna way la qaysan laakiin wixii isaga ka hooseeyaay agtiisa ma soo mari karaan waa nin khataro cirwey yani waxa weyaan wixii isaga ka hooseeyaay isaga xisaabay marka waa inuusan wiilkaasina joogin gabdhuhuna waa inaan halka badanin markaa wey markay gabadha wiilku dhale imaanayso caruurta gabdhuhu dhaleen ayagu waa arxaam mooyaane dhaxalka waxba kuma leh gabdhahaaga caruurtay dhaleen gabdhahaagu dhaxalka wax ku leh laakiin gabdhahaagu wiilashay dhaleen iyo gabdhahay sii dhaleen iyagu waxba meesha kuma leh waxa dhaxal kale waa wiilasha wiilashooda iyo gabdhahooda wiil wuxuu keenay ayaa dhaxalka wax ku leh laakiin gabadhi ciday keentay oo iyadu dhashay iyagu dhaxalka wax xukuman sidaasw marka marka masaladuna toobad loo yaqaano weye ijtihaadka ay saxaabada hore qaateenna waa ijtihaad sida ayay ismoodsiiyeen laakiin sida sawaabka waa sida nebigu xukumay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadha meydku nis bay leedahay gabadhu ayagu u yahayna sudus bay leedahay gabadha walaashiina waxa soo haray qaadanaysa وsl اlh وsلم lى نabyina mحamd وlى ali صabi sلم